بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني والثلاثون حديثك صدنية صدحات مروي عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه sacd ibni malik sacd ibni sinaan alkhudriyi radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi laa diraara laa darara laa darara dhib dhibaato iyo dulmiba de markaa dad loo geysto walaa diraara ama dhib baad le markaa dhibkii in dhib kale lagu gudo oo baad markaas abaal looga dhigo labadaasi midna waayo islaamka dhexdiisa lama ogola le laa darara walaa diraara jaa-isan dhib in ruux lagu bilaabo ama dhibkii dhib kale lagu gudo midna baad marka lama ogolo oo ma bannaanaa le haadaa xadiidun xasan rawaahu ibnu maajah wadaara qudriyu wakayruhumaa musnada isagoo musnadah musnadku almuttasilu marfuuc wey sanadkuna waxa yidhaha waana marfuucoo nabiga loo kor yeelay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasaa musnad la yidhaahdaa warawaahu xadiidka waxaa kaloo wariyey maalikun fi lmuwaa imaam maalik baa wariyey kitaabkiisa muwada'a ku wariyey mursalan waalmursalu minhu saxaabiyu saqad waa midka saxaabigu ka maqaya cinda almuxadisiin fuqahada iyo usuuliyiintu ayagu munqadic oo dhan bay isaga yaqaanaan baad marka mursal laakiin muxadisiintu mursalka waxay ku wadaan hadday idlaaqaan midka saxaabigu maqan yahay hadda kii baa loo jeedaa waa kan sheekhaaba caddeeyeyba mursalnimadii warawaahu xadiidka waxaa wariyey maalikun maalik ibnu anas baad imaam maalik saaxibulmadhabkii fi lmuwaa kitaabkiisii muwaa ahaa mursalan xaaluu yahay baad markaa xadiidkii mid la irsaaliyey baad oo saxaabigu ka maqan yahay kayfiyad u wariye buu sheega wuxuu yidhi can camri bni yaxyaa buu ka wariyey imaamu maalik can abiihi baa la camarka aabbihii buu ka wariyey can innabiyi sala allahu calayhi wasalam fa asqada wuu riday maalikun abaa saciidin abaa saciidin alkhudri oo saxaabigii nabiga ka soo qaaday ahaa xadiidka yuu sanadka baale marka ka riday saasuu mursal ku noqday walahu walilxadiidi xadiidka ayuu u sugnaaday wadooyin duruqu rijaal duruqa waxaa sanadka rijaashan taxan ee sanadkaa la yidhahda ah, dariiqkaasaa la yidhahda dariiqa macnaha waa ragga naftooda saddexan hebel hebelu ka wariyey hebel hebelu ka wariyey hebel ka wariyey kaasaa la yidhaahdaa sanadka dariiq walahu xadiidka waxaa u sugnaaday duruqun duruq buu yaa u sugnaaday duruqdaasoo yuqawi uu xoojinhayo bacduhaa duruqda qaarkeed bacdan qaarka kale uu xoojinhayo marka waa xadiidoo xasana bishawaahidihi baad markaa iyo mutaabacadiisa duruqdiisa baad xadiidka marka qaala bnu rajab alxambali ba wuxuu yihi waqad istadala imaamu axmed bi hada alxadiid imaamu axmed xadiidkan wuu soo deliishaday wa qaala abu camr bnu salax ba wuxuu yihi hada alxadiidu asnadahu daara qudniyu min wujuuhin wamajmuucaha yuqawi alxadiida wayuxasinu waqad taqabalahu bad jamaahiiru ahli اlcilmi waxtajuu bih ahlucilmiga jumhuurtoodu xadiidka way aqbaleen oo way xujaysteen oo way soo qaateen baa leh imaamu abi daawuud asagu wuxuu yidhi saaxibu sunankii innahu min alaxaadiidi alatii yaduuru lfiqhu calayha xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiidta fiqiga islaamku uu ku dul wareego kaasuu ka mid yahay oo kolkaa yacni hadeed haddii fiqi laga qaadanayo xadiid sugan inuu yahay inay culimmada ku wadaan baad ka garanaysaa marka laa darara walaa diraara labadan jumlo laa darara iyo jumladan dambe walaa diraara culimada qaarkood waxayna waa un isku macno oo dhib waayo marka islaamku ma ogolo laakiin waxaad moodaa sida loo badan yahay meel laba macnay kala faa'iideyn laa dararada hore inaad dhib aad u bilowdo dulmi dhibaato aad geysato walaa diraaraduna dhib laguu geystay inaad dhib kala inaad ku saxdo baad meeshay soomaalidu yidhahdaan oo kale khalad khalad laguma saxo hay hadda ruux baabaad macnaha xoolihii buu kaa dilay in kiisa disho oo marba hadduu xoolahayga dilo adna kiisaan dili maya ma ah ee maxaa la rabaa dhibkani wuu dhacay in la zuuliyo oo aan dhib kale lagu zuulinin e lagaaga magdhabo xoolahaagi adiguna xoolahaagi aad hesho xoolo kalena aan la dilin baade markaas in la xaliyaa la rabo xal baa loo baahan yahay lama rabo in dhib kale ba marka lala sii yimaado soomaalidu dhibka u badan meeshu ka socda soo taaban maaha cid baa wax geysan dhib kaleu kasii geysan ku kale ka weyn baa la geysan laba cunug baa islaynhay laba cunug oo yar yar oon qaangaar ahayn baa islayn iska oohin wy wa wa wax yar bay isgaadhsiiyeen labadii qoys labadii hooye isku soo kaca labadii qoys islaay labadii qabiil baaba islaysay bal adug dhibku yariisi laba cunug iska oohisay ahayn ogow oo mid macnaha jaraaxa hataa u geysa una lahayn labadii cunug baktigiiba de marka dadkii cuqalad ay aayar kala celin lahaayeen oo ay iyagu laftooda isu dhunraanbay labadii qoys baa islayn labadii qoys hadday islaayeen waa dhib laba qoys taagane eh. meeshii laguma dawanin labadii qabil waa lala kala sabtayba labadii qabil baaba isku kacayba sidiiba ifsaadkii baa de kusii weynaado la isugu baaba'ayba oo in badan aan dhacnay oo ama dhacday oo hadda wax qarsoodiya ah ama yacnihii qariiba aan ahayn marka waxaa loo baahan yahay dhibku marka horeba muslim haddaad tahay ruuxu mar hadduu muslim yahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi mumin haddaad tahay wlmuminu man aminahu naas uu nabiga calayh salaatu wasalaam mumin waa ninka dadku ay aamin ka noqdaan dhibkiisa muslim waa ninka carabkiisa iyo gacantiisa xubnaha kalena waa lamid miaal baa loo soo qaatay laga nabadgelo nabigu calayh salaatu wasalaam laa darara dhib ha geysanin qowlkaaga iyo ficilkaaga adigu ka adkow ehelka intii adiga baad markaas xiriir kula lehna ood hogaaminayso qoyskaaga islaantaadii iyo awlaadaadii iyo ilmahaagii intaad weli u ahayd ayadana waa inaad macnaha xilkoodu waa ku saaran yahay dhibkooda inaad islaamka ka haato xoolahaagii xoolahay kole inaad ka harto waajib wey arigii dameerihii lodii geeli inaad meel magaalaa ah kusii dhex maya lama ogolo daaqid waxaa loogu talagalay duurka xoolaha kolka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maalinkiina baade marka dadka yacnihii beeraha iyo wixigale ha ilaashadaan xoolihii baade marka waxay maalinkii halleeyaan dhib ma leh habeenkiina dadka xoolaha leh ha hantaan duurkii la daaqayo caadiga marka xoolaha lagu foofin wey ama xoolahaagii haddii magaaladii iyo meel bulshadiiba aynan kala gonayn lagu sii dhexdaayo daayo alla waxay halleeyaan korkaagu ahaan hayaabad wax alla waxay halleeyaanba hadday raashin cunaan hadday ruux dilaan duur la daaqaba ma ahayn kasadaad ugu sii daysataa iyadu muran male baad ama neefaad og tahayba inuu asagiiba dadcun yahay dameer aad og tahay inuu dadkii dili dib aad og tahay inuu dadil yaho dadkii dili waay ay aad og tahay inuu dadkiiba u cunahayo yaad bulshadii kusii dhacdays waxbuu soo geystay waabad ogeydi ahay ilaan waa lagu tirinhayaa marka adigu hoolahaagii iyo reerkaagii iyo adiga daatadaadii intaba dhibkoodii muslimiinta inaad ka hadlataa loo baahan yahay shaksi iyo shacabba intaba taasaa marka waajib ku saaran ah dhib haddii lagu geystana muslim baa tahay dhib haddii lagu geysto walaa diraara fi lislaami see la iigu geysta inaad tidhaahid oo soo boodi lama rabo soomaaliya waxay ku maamaahdaa gardarre ninkii diida isagaa gardaran adduun baabaad joogtaa ku doqona ama ku daalima oo ku dhibaateeya in la waayo qaalib ma dhacdo marka waxaa loo baahan yahay inaad haddii dhibaata ay kugu timaado lafteeda inaad caqli iyo sharci inaad kaga baxda loo baahan yahay dhibkii marka see loo xaliyaa hadduu kugu yimaado see baa la ii taabtay see wiilkayga loo dilay see baa xoolahaygii loo taabtay waa lagaa gardaranya lakiin ha laga gardaraade eh haddaba aduguna dhib kale ha geysanin eh aayar wixii hore dhacay xalli oo golow hogaansano mu'min noqo nabigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa marnaba uma aaragudanin baa li diinta ilahay in la qarhadhiyo maahin marka sidaa ahuw walaa diraara fi lislaami waayo markaas dhib kale adiguna ha ku abaalgudina tartiib eh, tartiib u wad markaad adu haddaad dhibka bilowdo taahde waaba dulmigii oo inta badan maamahay soomaalidu baad marka ninka wax geysta waa iloobaa laakiin kan loo geysta looma ilaawo kala camal ay yidhahdaan baa culimadu waxaa jirta arrin ay macnaha shaacir ahaan uga soo tiriyeenoo laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran adu awood markaad leedahay ilan waa la yaqaanaa dadko nin walba markii waxoogaa laga yar awood badan yahay miskiin miskiin buu iska dhigi oo ehlulahay buu iska dhigi markuu asaguna awooddiisu ama shaksigiisa ama qabiilkiisa ama ururkiisa awood badan markayn lahayn waxoogaa yar mu'min buu iska dhigi oo hadalla mamacaan oo waxayn maalinkii asagu waxoogaa ruuxaa kale uu ka yar awood badan yahay ama qabiilkaa kale ama ururkaa ka yar gacan sarreeyana mooja xaalkiisu waade wuxuu ahaan hayabaad laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran markaad awood leedahay aad wax ku fuliso cidda ha dulminin fadulmu martacuhu yufdii ila nadami dulmi gurbashadiisuhu qoomamo unbay u dambayn adduun aakhira labadaba adduun aakhira labadaba ninkii dulmiya dhib geystaay qoomamo unba u dambayn bal ah, qoomamo unba u dambayn hayaa ama adduunkaba ama aakhira ama labadiiba ama labadiiba yuu u dambayn ah, tadcuu waxaa marka tanaamu caynuk wاlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu llahi lam tanumi waa meeshan hadda aan soo qaadanay lahayn soomaalidu waxay yidhahdaan ninkii wax loo geysta asagu ma halmaamo ka geysta inu iska halmaama laga yaaba waxay tanaamu caynuk dhib baad geysatay waa iska seexatay tanaamu caynuka ishaadii waa iska seexan wlmadluumu muntabihun kii la la dulmiyeyna waa soo waa baraarugsan yahay yadcuu calayka wuu ku habaarhaya ilaahayow hebel ilaahayow hebel baasaa ii galay ilaahayow hebel caynullaahi lam tanumi isha ilaahayna maba seexata iyada marka adugu dhib baad geysatay waa iska seexatay waa iska hurudaa ninkii aad madluumkaaya dulmidayna oo nabigu alayh salaa sl laysa baynahu wa bayn allahi waay markaas ama laysa bayna dacwati madluumi wa bayn allahi xijaabun u nabigu alayh salaatu wasalaam asagu waa soo jeeda ilaahayow buu leh isha ilaahayna ma hurado wuu aqbalayaa marka dulmigu waa in la iska ilaaliyo bal intaad awood u heli karta baan kolka laleeyahay dhibka noocaas aho oo laleeyahay baade markaas dhib ma jiro waa markii haddee xuduudda ilaahay iyo in la gudo ahay xuduudkii xuduudda ilaahay baade marka gudideedii iyo kuwaas iyadoo dhibka ka mid ma ah oo bal e waxaa loogu talagalay in dhib lagu zuuliyo nin baa nin dilay qisaastii ha lagu fuliyaa laleeyahay markaa de ninkan isaga hadda qisaasta lagu filinayo in la dhibahayo ay tahay soo maaha dhib ma ah walakum fi lqisaasi xayaatu maslaxadda mujtamaca tanaabaade marka yaa la ictibaarinhayaa ee xadkan hadda la fulinhayo ama nin baa waxadoo gacanta laga goynhayaa dhib baa de marka ma aha nin baa zinayso dhagax baa lagu dilahayaa dhib ma aha ee dhibkii iyo xumaantaa bulshada laga reebahaya waxaan hadda la wada qaylin oo haddii hadda la yidhahdo hal ruux haddii la arko shareecada islaamka lagu fulinayo oo intay zinadii ku caddaatay dhagax lagu dilahayo Ah, insaankii baa meel lagaga dhacay waa ka laleeyahay insaanka meel lagagama dhicin waxaa la ilaalinhayaa insaanka ah waxaa la ilaalinhayaa insaanka ah oo nin waliba markuu ogaado inaa xadda lagu fulinhayo dadkii xumaa oon ilaahay dartii aan wax ugu istaagaynin tanaa ka reebi lahay tanaa ka reeb taasu marka iyada dhib lama yidhaahdobaad waa lagu ilaalinhayaa marka allah insaanka inuu dhibaateeyo shareecada uma uusan jidaynin bale eh, sharciga ugu fududaa oo diintii xanafiyada ee samxada ahayd sahlada ahayd yaaba innaga lanoo jiday waxaad ku garanaysaa takaaliiftii laynoo diray mar alla markay nagu cuslaato waa laynaga fudaydinhaya almashaqatu tajlibu taysiir markaa dalalaah firi kulamaa caduma alamru sahul imaamu shaafici mar alla markuu amarku weynaado adkaado wuu sahlanaan hayaaba wuuba sahlanaan hayaaba welidaa hadda marfa waxay laynaga reebay oo xaaraanta ahaa baktigii dhiiggii waxay laynaga reebay hadday nafi nafi kuu qabato ilaan darar bay lahayn oo laynooga reebahay darar bay lahayn oo laynooga reebahay kolkay nafi kuu qabato ilaan baahidan sakaraadkiihi dararkaa laynaga carraayay hadda tu ka daran baabaa ku haya bas waa laynaga qaaday oodi faman idura fii makmasatin hayra mutajaanifin liimin baa lilah waa laynoo ogolaa somaal faman idura waayo hayra baaqin walaa caadin falaa ima calayh takaaliiftii laynoo diray hadday way marka aan xanuunsanno oon keli weyno haddaan musaafir noqon keli weyno waataa iyadina waa laynaga fudaydinhayaa salaaddii intaa tukada soonkii iska afura fadhi iskaga tukada wakti kaleba lasoo qaldeeya wa aragtid ninkii xaajiga ahaa haddii waxoogaa yar xanuun iyo wax uu dareemo faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin wa aragtid markaas tartiib baa laynoogu fudaydinhayaa inaguna inaan isdhibaatayno laynooguma talagelin eh, diinteen oo dhan baa fudude laakiin inaad diintaada aada ku toosnaato taasaa loo baahan yahay xadiidkan hadda soomuuna lahayn aan laga ka soo sheegayna imaamu abi daawuud saaxibu sunanka inuu yidhi wuxuu ka mid yahay xadiidkani axaadiidta fiqiga islaamku ay ku dul wareegaan shaaficiyada oo kale waxay yidhaahdaan kolkii lasoo fiqiga oo dhan afar mas'alaa lagu soo ururiya afar qaacido guud afartaa qaacido waxaa ka mid ahaa addararu yuzaalu qaacidooyin fara badan qaacidooyinka qaarra la yidhaahdaa waayo markaas kubra kubra oo sii waaweyn qaarra kubrale qaarra waxoogaa ayagaa kuwaaho way ka yaryaryihinoo way ka hooseeyaan afarta qaacido ugu waaweyn waxaa ka mid ah addararu yuzaalu dhibka waa la zuuliyaa xadiidka marka kana asala laa darara walaa diraara xadiidkana asaluha baad qaacidaas almashaqatu tajlibu taysir qaacidooyinkaaso dhan inta badan ahay xadiid kalea lasoo hoosgeliyaa ahay mar wax lasii wadaba marka dhibkii yimaada waa la zuuliyaa haddii zuulintiisaasi dhib kale uunan ku jirin sax weeye ayrun baa la zuulin haddii dhib kale uu zuulintii ku jiro waa la fiirin dhibka kale ku jira ma ku guudo bulshadao dhan saamayn baa mise waa kuwaade shaksi un haddii ku labada dhib midna bulshadii u yahay midna shaksi uu yahay ka bulshadaa daran oo la fiirinhaya walidaaba ruuxii bulshada wax asaga uu ka faa'iidaysanhayo ku dhibaato ku haya looga joojina ixtikaarkii oo kale ixtikaarkii oo kale waxa loo diidanaa ila ninkan asaga wuxuu ka helhayey waayo lacag culus iyo maslaxo weyn baa ugu jirta kolkii ixtikaarkii loo diido la yidhah waryaa sixur suuqa ku gadan la yidhaahdo xoolahan ay ixtikaarine bulshadii baa dheebsanaysa dhibka bulshada la fiiriyaa maslaxadda gaar iyo maslaxadda mafsadada gaar iyo mafsadada guud mafsadada guud baabaade markaas yaa la rajax dhankeeda la fiirinhayaaba taasaa dhinaceeda la fiirin haddiiba dhibkii haddana uu isku mid yahay ama laba dhib guud iyo dhib guud uu yahay ama dhib gaar iyo dhib gaar uu yahay haddana waa la fiir mid weyn irtikaabu akhafi dararayn labada dhib kolba kii yar baa la fiiriya dhibka weyn waad ka carari kolba kii yarun baa in lagu cararo kaasay noqonaysaa waa qaacidooyin fara badan oo haddee masaa'il aada u tiro badan oo na soo koobi karin yaa kulli soo wada hoosgelahaya waad kaasaa kulli soo wada hoosgeli marka dhibku xadiidku aad bu u macna wen yahay laa darara walaa diraara fi lislaami reerkaaga ka bilow inaada dhibin islaantaadii zawjadaadii zawjaynka waxaan umalay waxyaalaha ugu dhibka badan inay yihiin zawjaynka labada isqaba zawjadii gabadhaa adiga ku hoos joogta oo adiga ku dhowranaysa oo reerkoodii iyo wixoo dhan intii laga soo qaaday adiga suu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kafaal oo kale camal kugu hoos ah oo haddaad doontana aada diri karto haddaad doontana aada daysan karto oo adigu hoggaankaa maadan surine ilaahay uu kuu suray caqdigii laysku xidhay adaa lagu dhiibay ilaahay baa hoggaanka kuu geliyey inaad dhibaatayso inaad dhibaatayso oo dayacdo waa dhibka ugu weynaan badan waa ku nabigu alayh salaatu wasalaam rag khiyaarukum khiyaarukum liahli ragoo dhan yaa ugu khiyaarsan oo ugu doorsan ninka ehelkiisa iyo reerkiisa ugu khiyaarsan dadka kale ha ka shisheeyen horta reerkaaga ka bilow dhibka reerkaaga haddaad iyo islaantaada ka bilowdo ummadii kalena kabasi daran baad lagu ka shisheeya qoyskaa laga fiiriyaa marka ayadiina kadalik zawjkeeda inayn dhibin nolosheedii iyo waxeeda o dhan haddii la qaaday inay zawjkeeda uhogaansanto waa shaqada baad markaas ugu horeeyo ama ugu weyna gabdhuhubaad ay leeyihiin marka reerkaasu ka bilaaba dariskiibuu ku xigaan bulshadii o dhan iyo muslimiintii kaa inaad intaba dhibkaaga ka ilaalisa yaa loo baahan yahay soo ururiyo hal shaksi allah ka dhigo ama ama qoys meel ku wada nool ama yacnihiibaad bulsho guud waxay dooniba ahaatee meel un muslimiinta haddaad u qabato fura un meel haddaad ugaso masjid baabad furahayo u tahay maqal baad farahyo u tahay dhowr ruux wada joogtaabaad guri fura u haysaa bulsho guud baabaad hormahode u tahay soo ururiyo waxay uu soo hoosgeli xadiidkii saxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma man waliya min amri ummatii shay-an ilaahayow umuurtayda ummadayda umuurtooda shay ka mida ninkii gacanta ay u gasho oo uu waxna ku dhibaatayn karo waxna uu ku dheefin karo oo fa rafaqa bihim u dhimriyo farfuq bihi ilaah u dhimri buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa meelaha ugu yar fiiri hal guri oo adiga dhowr ruux wada seexataan baad furahayo u tahay masjid baad furahayo u tahay shaqo ka weyn baawad haysaa bulshadii baad madax ka tahay xaafad baabad oday u tahay ama waayo hogaami u tahay wixii kale kasii uu ka sifo ninkii ummadaydan umuurtayda meel ka mid ah ninkii tawaliya oo u dhimriya ilaah u dhimribu nabigu calayh salaatu wasalaam waman waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashuu way calayhi ninkii ummadan meel un wax uga qabtoo dhibana allah dhiba buu nebigu salaatu wasalaam taana waa kugu dhica habaarkii ducadu labadaba marka inuu ruuxu isilaaliyo waa ku qasban yahay arrin waada khatarteeda la weeye waad alxadiiu haaliu wahalaaثuun xadiidka saddex iyo soddonaad marwiyun can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullaahi ibnu cabaas baa laga soo tegiyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi rasuulku low yucda nnaasu dadku low yuqda naasu dadkii haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda nin walba wuxuu sheegto un haddii loo dhiibi lahaa ladacaa rijaalun rag baa waxay sheegan lahaayeen amwaala qawmin qoom baadle maalalkiibay sheegan lahaayeen anigaa hebel gurigan anaa iskale booskan anigaa iskale maalkan anigaa iskaleh wa dimaa'ahum dhiigooda yay sheegan lahaayeen laakin ilbayinatu laakiin makhraatigu cala lmuddaci ninka wax sheegan buu korkiisa ahaaday walyamiinu dhaartuna calaa man ankara dacwadii ninka inkiray in wax lagu leeyahay ninka inkiray kaasay korkiisa ahaanaysaa haadaa xadiidun xasanun rawaahu lbayhaqiyu wakayruhu haakada sidan hadda aan soo sheegnay bukhaari iyo kayrkii baa ku soo saaray buuri wa bacduhu xadiidka qaarkiina fi saxiixayni xadiidka qaybtiisa hore oo dhan waayo saxiixaynkabaadle marka ayay kayfiya lamida ugu sugnaa oo yacnihii low yucda annaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaaa rijaali waamwaalahum walaakin ilyamiinu cala almuddacaa calayhi saxaybku intaassaasa usoo saareen oo qaybta u dambaysa oo laakin ilbayinatu cala almuddacii walyamiinu calaa man ankara taasaana saxaynka ku olin inta kale waa caadi wuxuuna haddee sheekhu uga leexday saxaynka kan dambe jumladan dambe aada uga xaldheer tii saxaynkiina way keeni maqnan karoo aad u dheeraadana wilahay bayinada inay mudaciga laga rabo munk waayo munkirkana in laga rabo baa de markaas yamiinta oo saa isugu dheeli tiran yaynan riwaayado saxayn ku yaynan lahayn marka xadiidku waa xadiid waayo xasana amaba waayo saxiixaba siduu sheekhu baad kuu sheegay qaala nawiyu raximahu llahu tacaala imaam nawowi baa wuxuu yihi sharxu muslim wahada alxadiidu qaacidaة kabiiraة min qawaacidi axkaami sharci sharcigaba le axkaamtiisa qaacidooyinkiisa guudguud waayo qaacida weyn oo kamida weyo ah, qaacida weyn oo kamida kaas weyo ah, de waa qaacida dadkii ah, dadka islaamka ah bal ninkaan allaba rumaysnayn ama aan mu'min ahayn ama aan muslim ahayn asagu haddee xugun ilaahayba u hoggaansami mahayo waa iska goonidiisa waa budo gooni u tuman laakiin ruuxii muslimka ahaa oo mu'minka ahay oo amarka ilaahay qaatay waxaa loo baahan yahay mar kasta uu joogo iyo meel kasta uu joogaba inuu asagu hogaansamo oon wax dhiba asaga dheef mooyeen muslimiinta dheef mooyeen wax dhiba inaan habeerata xaggiisa ka imanin laakiin inaan sidaa u wada toosnaano ilaahay waxba kuma ah laakiin sunadiisi kuma dureersanin walowlaa an yakuuna الnaas umaةa waaxidaة lajacalnaa liman yakfuru bاraحmaan ama walow shaa allahu baad markaas lajacalahum umaةa waaxida Ah, qur-aanka way ku badan tahay yanihi aayadaha manaha macnahaasoo kale ayadaha ka hadla way ku badan yihin ah, walaw shaa la hadaakum ajmaciin walaw shaa la hadaakum ajmaciin dhammaantii wid wada hanuunin lahaa laakiin sunnada ilaahay wuxuu ku dureersatay in caqligu inoo yeelay waan xaqiina waa inoo caddeeyey ikhtiyaarka in inaga laynoo daayo oo ninkii wadadan raacina uu qaado kii kaa qaadina baad la qaado taasu ilaahay baad marka sunnadii ku dureersatay e ilaahay dhammaan inaan wada toosnaano waxba kuma ahayn waxba kuma ahayn sidaa darteed marka ciddii toosnaatay toosnaatae ciddii toosnaan weyda inaa markaa qudaad loo sameeyo maxkamad in loo sameeyo ay waa waajib imaam baa la kala hago oo kala xukuma oo daalimka gacanta qabta oo madluumka xaqiisa u qaada in la helaa waa waajib bulshado dhan baa marka waajib ku noqonaysa marka dadkii a'immada ahaa ama qudaadda ahaa qaabkay wax u xukumi lahaayeen yuu xadiidkani gundhigu yahay xadiidkani kaasuu gundhigu yahay marka kolkii uh-huh. dad ay wax isu sheegtaan oo ruux uu yidhaahdo ruuxaasaan wax ku leeyahay balu fiirsada kanna uu yidhaahdo baa la iguma lihid kolkaasaa waxaa loo baahanayaa in maxkamaddii la hor tago ama imaamkii loo kor yeesho ninkan wax sheeganhaya oo ordahaya muddaci baa la yidhaahdaa kan diidan oo baad markaas wax lagu sheegana ama hadiida maynu diidine kan wax lagu sheegana muddaca ah caleyhi baa la yidhahdaa xoogaa cibaaraadka culimada fuqahadu aad bay isu khilaafan lakin waddada ugu soo dhow muddaci iyo muddaca ah in badan bay culimada lafteedu meeshan dhib badan bay ku haysaa laba xugna aad u weynahada way ku kala tawaqufaan waxaad arkay culimo badan oo isku qastayoo nin mudaca ah caleyha mudaci baa tahay leh oo shaqadii muddaciga asaga saari wa bilcagsi masaaisha kolka isyar khilaafto ama markhaatigu isdaba marmaraan yo alla hadda adig mudacalay noqoto kolkii hore kanaa mudacah haddana mud say u suurageli inkii mudacah mudacin buu yahay mudacalay mudaca ilahay buu yahay qadiyada hadday in yar isbedeshoba ama markhaatiyaashii waxoogaa wax isdaba maraanba kolkii hore kanaa mudacah kana haddana mudac eh, eh. mudaca calayhinimadu iyo mudacinimadu ayadu meeshana joogtaa laakiin qadiyadu in badan bay xagga markhaatigii iyo adilada la guran iyo qaraa'inta in badan bay isdaba marmari karaan Eh, in badan ba isdaba marmari karaan laakiin marka waxaad ogaataan mudaci waxaa la yidhaha kolkii lasoo ururiyo culimmadu dhowr ay ku soo gaabiyeen ninka ilan waxbaa la isu haystaa oo la isu sheeganhayaa ninka haddii las uu iska aamuso bas arrinta la iska aamusi ilahu naga aamusi un inta kale la odhan mudaciga ila ninka waxbaa iga maqan lahay ordahaya asaga ah isagii hadduuba aayar uu shib iska yidhaahdo kii kale waa hoosta muka firaha ilow naga aamusiin buu leh qaadinimana hade muxuu dayden war ninka baad qabsatid shaqada qaadniba ma ahaba iyo dad kale shaqadoodii ma aha noocaas dhinaca waa laga fiiriyaa waxay kaloo culimmadu ay yidhaahdaan ninka qowlkiisu daahirka uu khilaafsan yahay yaa muddaci la yidhaahdaa daahirkay macno badan uga yeelaan oo waayo markaas meelo badan culimadu ay ka fiiriyaan oo waa maxay ninkani hadda markuu yidhahdo hebel dayn baan ku leeyahay ama hebel baa dhibkaa ii geystay hebel baa waxaa iga haysta asal maxay ahayd inuu nin waliba saliim yahowna waxba qabin oo una ninkaa kale waxba ka qabin oon dayn bale aan lagu lahayn ila nin walba hooyada waxaa dhashay asagoo saliima soo maha amal taasaa asal ahayd marka ninkan warkiisu wuxuu khilaafsan yahay asalkii ninkan aniga waxba la iguma leh waxba kama qaba asalkii asalkiibuu waafaqsan yahay marka ninka asalkiisu ninka qowlkiisu uu daahirkii uu khilaafsan yahay muddaci dheh ama mehe hadduu iska aamuso la dayn lahaa muddaci dheh ninka hadduu asagu iska aamuso aan la dayn haynin war xoolaha nasiibaa lalehay ahay oo la qabsanhayo ama mehe qowlkiisu war waxba layguma leh daahirkiibu waafaqsan yahy ninkaana muddaca caleyhi baa la yidhahdaa calaamooyinka lagu garta ugu muhiimsan waa noocaas marka ninkii qaadiga kolkay labadan ruuxoo iswaato u yimaadaan oo u kani leehay anigu waxaa laygu waxaa ninkana xaqa iga qaba kanna uu leeyahay waa markaas kama qabo hadduu yidhahdo waa runtii waan ka qabaaba maxaa la kala xugminba qaadiyadu waaba dhammaan waa eber haddii baade markaas ay isula yimaadaan awal ka muxuu samayn qaadigu fadhiista horta ha ku simo yuuna midna soo dhawaysanin midna gadaal marime dhinac marin say dooniba ha ahaadaan midu sheekh ha ahdo caalima midna faasiq ha ahaado labadani ha ahaadaan baade markaas midna gaal ha midna sila ma si fiican baade hortiisa ha u garsooro baade ha fadhiisiyo awal marka yaa wax sheeganhaya mudacig ninkii wax sheeganhayay asagaa hadal leh asagu markuu wax sheegto oo uu ka baxo ka kale inuu dhanqariyeeyo dhexgala lama rabo sug baa laleeyahay meesha yacnihii iyada lafteeda in haybad loo yeelaa loo baahan yahay kani markuu wixiisa uu sheegto oo uu ka baxo wax la dacwadu hadday masmuuco tahay hadduu warkiisu isburburiyo ama waxaan tafsiil aan qumaati u kala caddayn haddii uu sheegto lama rabo inaa ad utoosin saasaan ujeedaa saasaan ujeedaa la yidhaha lama rabo haye waa inuu war quman oo in xaqaas uu ruuxaasi uu ka waay uu ka haysto oo xaqa uu ku leeyahay oo inuu usoo celiyo waajib ay ku tahay oo xaqiina uu su ah qumaata waxaad haddi lahaa inuu camdan u geystay ama khada u geystay iyo kii uu qumaata u caddeeyey kolkuu sheego uu caddeeyo oo ka baxo yaa la leeyahay kii kale jawaab ka bix haddiiba marka uu jawaab ka bixiyo hadduu qiraa'o qirto haddee dhibba ma leh waaba sahlay haddii uu inkiro warkiisaas uu ku inkiray ninkaas hadduu asaguna baade markaa uu qudmaati u caddayso ayaduna baade markaas waxaa haddana qaadligu iskunu jiirahayaa ninkii hore wax sheegtay shaqo kale asagoon bilaaban haye marka qadiyadii aad sheegatay ninkii saaxiibkaa waa kana wuu ku inkiray waxaa lagaa rabaa makhraati albayinatu cala almuddaci adaa wax sheeganahaya makhraati keen makhraatiga hadduu la yimaado taa kale waa beenti waa beenti wuxuu dooni ha ahaadee makhraatigaas baa waxaa saaran haddana qaadliga inuu makhraatigan sugo nin kastoo iska soo istaagaba oo yidhahdo anaa og anaa makhraati aha anaa og inuu iska qabto iska qorto un ma ah in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu waa meesha joogto dhib badan baa saaran dadka hadda qudaada waktigan jooga ama xaakimiinta ah hadda waktigan jooga dhib badan baa saaran ilaahayna waxaan ka baryaa mar walba inuusan ummaddan oo sidana qaadli iyo xaakimiinna iiga dhigin taasaan ilahay in badan ka baryaa ilahayna aan ka baryahay hadda waktigan aan fadhiyo qaaliyaasha maanta joogta say uga naar uga badbadaan way adag tahay saddexda nabiga alayh isalaatu wasalaam qaaliyaashu waa saddex labana waa ahlu naar midna waa ahlujan laba waa ahlu naaroo nin xaqii aqoonsaday oo ay ka baydhay ama isagoon xaqii garan haynin iska xugmiya ama ha waafaqa ma hadaayo labadaas waa laba ahlu naar midna waa ahlu janno oo xaqiina wuu garan sida inaba wax ka leexin kara ma jira siduu ahaynna wuu u sheegi waa ahlujanno maanta marka saad xaqii intaad u garataad u waafaqdo oon lagaaga leexinin baaba adag bulsho dhanoo fasaadsan keligaa madaa toosnaan karta suuragel ma ah waa la wada simirraxin marka qaadigii maxaa laga rabaa makhraatigan ninkana keebsaday inuu qumaati u taskiyeeyo inuu u liflifo raggii la cuskan lahaa warkooda in noqdaan haa marka ma noqotay haa bas weeye kol haddii raggan lagu kalsoonaaday oo shuhadadii ay noqdaan xoogaa a'immada qaarkood waxay u raaciyaan sida imaamu axmed oo kale haddii makhraatiyaasha waxoogaa uu ka shakiyo riiba bilaash ma ah hadduu makhraatiyaasha uu ka shakiyo dhaar wuu ku dari karaabaa dhaarta inuu odhan karaabaa l laakiin makhraati shaqadiisu dhaar ma ah inuu makhraati kaca un baa la rabaa bas koolkaa wuu u xugminhayaa kii kale asagoo kadaa kadaa kadaale lama dhegaysanhaye waa loo xugmin haddii kani makhraati uu waayo ama makhraati loo qaateen oo ictibaara uu waayo oo una keensanin kana laleeyahay de haye makhraatigii hadduu waayo alyamiinu calaa man ankara dhaaraa laleeyahay haduu dhaarto oo kolkaa mid walbana waa la waaninhayaa weliba intaan dhaaranin yamiinta kamuusada la yidhaahdo oo hadda haddaad nabigu calayh salatu salaam laan adayana aad ku goosatide wax ka badan iska daaye naar bay ku waajibin la yidhi naar baa ku waajibi waxaan dhib ma lehe iska jirbo wuuga digahayaa haddiibaade markaas uu yidhaahdo marka waan dhaaran wuu dhaarinhayaa imaamku haddii uu dhaar oo waxyaala uu yani si uga jiro u yidhaahdo ma anfacays sidaa imaamkii dadku ay u jeedaan ay moodahayaan unbuu dhacaya xaal ma anfacayso dhaardusmaysi calaa niyati lmustaxlif kol haddaan la dulminayn asagii sidii marka lagu dhaarin kol hadduu dhaarto alla maya been buu ku dhaaran kii kale ha yidhaahdo been buu ku dhaaranhayaa ilaahay kama cabsanhayo xaqay goosan lama dhegaysanhaye allah magaciisa hadduu ku shay adduunyo yo yara hadduu ku goosanhayo asagii ilaahay baa kala warheliye annaga shareecadu sidanay noo dirtee waa u xugminhayaan markaa waa u xugminaya hadduu dhaarti ka istaago oo asagiina uu dhaaran waayo kii makhraati wuu soo waaye kanna waale markaa haye dhaaraa la yidhi wuu dhaaran waaye waxaa laleeha haye waxaa lagu celinhayaa ki iska jir niyo ninkaasaa lagu celinhayaa kol haddii waddo asagu dhaarto markaa waa waa lagaa xukmin iska jir ku celiya hadduu yidhaahdo nuquul bale kii baa lagu celin haye waa ka ninkana dhaarta laha wuu dhaaran waaye adu inaad ku leedaha xaqa ma ku dhaaran ha lagu xugmiye hadduu ku dhaarto marka yamiinta mardudada ah waa loo xugminaya asaga haddana sidii mayini oo kale ah, booskiisii bay ugelya marka waa loo xugmin hadduu kiina dhaalan waayo makhraati kani wuu keenay wuu keeni waaye ama waa lagu qanci waaye kii kale wuu dhaaran waaye dhaartii kii kale lagu caliyey asna wuu dhaaran waaye war kala bax ma jiraan iga hor dareer buu leeyahay markaas ah, kala dadka inay kala baxaan ama xaq ma jiraane kacaya buu leeyahay marka ay dhaafo baad markaas ilaan si loo xaliyo diiday sharcigii lagu xali lahaa waa noocani haddii marka uu xugmiyo ninkan shareecada daahirkeeda loo diray uu xugmiyo xukunkaa uu xugmiyey waxba kama bedelaya baatinka xaq aadan lahayn kolla kuu xalili mahayo xaq aadan lahayn kolla xukunkaas kuu xalili mahayo oo hadda miaal gabadhan iyoba ninkani way iskhilaafsanaayen gabadhani waxay lahayd baade ninkani wuu furay asagii wuxuu lahaa baade ma maanan furin marka inuu furay laba makhraatioo beenay keensatay laba makhraatiya oo beenay keensatay muxuu ku qasban yahay marka imaamku xaakimku inuu xugmiyo ku qasban yahay kol haddii uu xugmiyo adiguna iyaduna ay og tahay ninkeedii inuusan furin ee makhraatiyaashan been baadle marka ay ku hayeen nin kale uma banaana ila ninkeedii hore un wey uma banaanaan karto nin kale hayo marka xoole ruux leehay boos nin leeyahay ama xoolo ruux lahaa yaad makhraati usoo ogotay been ah toban labaatan waxay doona noqdaan waa laguu xugmiyey makhaatigii waa laguu xugmiyey sidun bay xaaraam yihiin haba yaraatee xalaal kuu noqon maayaan sheekh hebel baa ii xugmiyey ma ku anfacayso ah, ma ku anfacayso nabigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam hooy anigu baade markaas carabkiinaan baan idin xugmin inaad kala carab badnaataan baa laga yaabaa marka ninkaan u goyo xaqiisa xaqaanhayn naar baan u goyo ogaadal ila nabigu isagu wuu ogaal wugu xugmin karay e aimada ka dambaysaa loo jidaynhaya waddada laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana maxaa yeele nabigu isagu waxyi baa ku socday ogaalkiisa hadduu ku xugmin lahaa mfsidiinta iyo aalimiinta waay sameyn umaysaga ukmin lahay anaa og umay u xukmin lahay albaabkaasaa marka la laabahaya oo la diidan yahay baad marka xukunku wax ma bedelahayo hadda marka lafdiga xadiidka low yucda nnaasu dadkii haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda nin walba wuxuu sheegtay anu hebel baan maal ku leh anu hebel baa waxa iga qaba ani gacantan hebel baa yaa iga gooy jaraaxadan hebel baa ii geystay haddii nin walba wuxuu iska sheegta un uu siiyo un odhan lahaa hebel maxaad ku leedahay toban usoo gooye hebel maxaad ku leedahay intaa usoo gooye hebel nabarka hebel baa kuu geystay masaasaa waa ninka dhiiggiisa soo sii hadday arrintuba saa un iska ahaan lahayd ladacaa rijaalun rag baa waxay sheegan lahaayeen amwaala qawmin qowm maalki oo waxba dadka ku reebeen wuxuu sheegta un haddii loo gooyo ahaan lahayd wa dimaa'ahum dhigagooda sheegan lahayd macnaha jaraaxooyinka hebel baa dhiiggan ii geystay ee ha gudo dad baan dadka dhiig iyo maaltoona ku reebeen baa layidhi laakin albayinatu makhraatigu cala almuddacii ninka wax sheegan haya makhraati labada xujo oo yamiinta iyo bayinada ah bayinadaa xoog badan xujo qawiyaa la yidhahdaa yamiintana xujo daciifaa la yidhahdaa ee kii qowlkiisuu daahirka u khilaafsanaa yaa xujada qawiga lagu adiyey soo maarag albayinatu cala almuddacii ninkiibaade wax sheegan haya makhraati kaas ahaanaya adee makhraatiguuna isku heer maaha kolba qadiyada markaa la hayo heerkay tahay makhraatigiisu haddii waxaa lahayaba zine iyo liwaad iyo wax lamida uu yahay waxyaalo badan baa soo raaciyo ahay hadda soomaalida in badan baa sheekhow nin baa sax waa lasii yidhi baa lalahaa nin ribaa nin maxay ku sameeyaa seen dhana horta ma sugnaatay afar nin oo waayo marka loo makaatiya la qabsan karo ninku asagoo hasha ama saxa waayo marka isticmaali laka ma jiraa waxa ama gabadh foodlaya soo sheegtay ama nin baa soo sheeg waxa lagu leeyahay waa noocaas waxaas ictibaarba male horta goormaan xukunka ka dambeey ku xugminaynaaba sugnaanshihiisi baan ictibaar lahayn shaygii zinada ama zinada lamid ahaa ilan biarbacati shuhadaa yaa loo baahan yahay biarbacati shuhadaa afartii baa loo baahan yahay haddii una baade marka zinadii iyo waxay lamidkaa liwaadkii uunsan ahayn asaga laftiisa baade markaas inay maal iyo maal wax looga qasta hadduuna ahayn oo axkaamtii kale sida xuduudii oo kale iyo nikaaxii oo kale iyo dalaaqii oo kale uu yahay laba nin oo marka cudalo ah laba nin oo cudaloon ba haddana la aqbali haween baade marka haddana shuqul kuma leh Eh, ilaa shaygu inuu haween wax akhaas ku ayna yihiin ayagu sida haalibka gabadhan inay bakaaro tahay gabadhan inay umushay iyo siday tahay haweenka cawradu waxay khaas ka wahaan jiray meesha ayagana waa loo ogolaanhaya haddii kale obaade marka shaygu maal ama maal wax looga qasta uu yahay laba nin ama nin iyo laba haweenah laba nin ama nin iyo laba haweenah shahiidayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayn farajulun wamra'ataani tiibaa haddana la aqbali baa waa la aqbalhayaa waxaa kaloo la aqbali maal iyo wax looga qasta haduu yahay haddii uu yahay hal yamiinah iyo waxaan lehay hal shaahida iyo yamiin waa maal ninkani baad le ninkan wax ku sheegtay hal nin oo makhraati oo la cuskan karuu soo helay yamiin inuu ku kabo baad nabigu waa xugmiya calayh isalaatu wasalaam yamiin inuu ku kabo taasuu heli karaa marka makhraatigu isku heer ma wada aha laakin ilbayinatu cala lmuddaci ninka wax sheegan baa korkiisa ahaatay walyamiinu dhaartuna calaa man ankara ninkii inkira kaasay korkiisa ahaanaysaa oo laleeyahay iska difaacoo dhaarabaadle markay haddii aa ninkan uu maqhraati uu soo waayabaad kolba kaa doonta inaad ku hormari karto maaha sida hadda ukala horreyan ba ukala horreya anaa horay usoo suuraynay kani kolkuu wax sheegto kana uu inkiro maqhraatigaa lagu hormari waan dhaaranay dhaarin jira intaad dhaariso un besma inaa odhan ma aha way kala leeyihiin maqhraatigii haddiiba la helo bayinada watiga yamiinta lamaba gaadhayo Eh, yamiintii loomaba baahanhayaba say u kala hor yihiin bay tartiibta iyo u kala leeyihiin ba walyamiinu calaa man ankara waxoogaa marka arrintan waxaa ka yar duwan arrinta mashhuurka oo qasaamada la yidhaahdo waayo dhiiggii nin baa la dilay ruux baa le muslimaa la dilay qolaa marka deetana waxoogaa inay dileen yaa calaamo lowf waxa la yidhaahdaa yar jira ama ninkubaadle asagoo ninka u dhaaran hayaan la ogaan ama asagoobaad markaa ka yar orday saaad ninka isagoo meesha kusii ordi la arkayba asaga oo maydoo meesha yaallaa la arkay ama dad gaara ah un meel lagu ogaa oo inay weliba cadowku yihin la ogaabaade markaas yaa macnaha lagu dhex arkay meydka adigu wax tusinaya inay ruuxaas dila ama dadkaas ay dileen oo calaamo xoog leh haddii la helo inuu konton dhaarood ruuxii waa muddaci ogawa mudacigii wax laga dilay konton dhaarood intuu maro in loo magdhabo kaasaa loo jidayy marka way khilaafsan sooma artid albayinatu cala lmuddaci meeshaas maxaa ka soo baxday yamiintiioo cala lmuddaci ah, ah qasaamadu marka iyado xukunkeedu saasuu uga duwan yahay ma sahlana aqdiyadu baade markaas aad bay udhib badan tahay baad mhm. aad bay udhib badan tahay aqdiyadu alxadiiث الraabic والثalaaثuun xadiidka afar iyo soddonaad marwiy can abi saciidin الkhudriyi radi allahu canه saxaabigii abu saciidin khudri sacd ibnu malik ibnu sinaan qaala inuu yidhi abu saciid samictu waxaan maqlay rasuul allahi kalaama rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay rasuulku man ra'aa ninkii arka minkum xaalu idinka mid yahay munkaran ninka idinka idinka midoo shay munkara arka falyuqayirhu munkarkaa ha dooriyo biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo in tawaqafa weeye calayha hadduu gacantaba ku tawaqufabaa fain lam yastadic haddii uu kari waayo fabilisaani carabkiisa fain lam yastadic hadduuna karayninna fabiqalbihi qalbigiisa ka dooriyo wadalika qalbigan uu ka doorinhayana adcafu liimaani adcafu idhaari liimaani iimaanka muujintiisa kan ugu la tabaryar weeyaba iimaanka muujintiisa kan ugu tabaryar weeyaba mhm. marka munkarka zuulintiisu ahay waxaa weeye waada shay iyo inkiridiisu baa de waa diinta baa de marka islaamka xubnaha ugu ahaamsan xubnaha ugu ahaamsan bay culimada ku tiiriyaan oo haddii baa de munkarba wax inkiro la waayo koonkaniba inuu nidaam u socdaa innaba suuragal ma ah walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu baad dadkii mufsidiintaha ah, ilan ilaahay baa saan horeyba usoo sheegnay ummaddan tadeeta qaarna baad inay baadiyoobaan qadaray qaarna inay toosnaadaan qadaray marka qaarkii baa le baali lahaa ee munkarkii ifsaadkay samaynhayaan wax ka jooga yidhaahdaba haddii la waayo wax u sheegaba haddii la waayo koonkao dhan wuu fasaadi ilan weliga xaqi iyo balsaanba u taratamaan baa le iyo baadilku weligood sunnada ilaahay insaanba intuu adduunka keenay qaabiil ba habiil si ugu kacay ilaa yawmina haada weligood baa le marka xaq iyo baadilka saanba isu garbagorayanhayaan ah, isu garbagorayanhayaan haddii marka xaqa aan ugu reebreebin baadilkii oon munkarkiiba aan la joojoojinin adduunka o dhan wuu ifsaadi ama ilaahayba hal balaayuubadle ku camimaya balaayuu ku camimi sidaa darteed shaygii munkarka ahaa kol hadday munkarnimadiisii sugnaato waxaa meeshaa ku jira mhm, laa inkaara fii ma khtulifa fiih culimadu ama laa inkaara lima khtulifa fiih wixii laysku khilaafsan yahay inkaar ma la yidhaahde macnaha shaygu inuu munkar yahay in horta laysla ogolaadaa muhim ah oo culimadii islaamka inuu shaygani munkar uu yahay uu ruuxu samaynhayo inay ijmac ku yihiin ama hadduu khilaaf ka jiro khilaaf oo yacnihii baa aan ictibaar lahayn aan ictibaar lahayn walaysa kulu khilaafin jaءa muctabira muctabaran ilaa khilaafun lahu xadun min annadari bay culimadu yidhahdeen amarkan inuusan bannaanayn waa ijmac ama shaygan inuu waajib yahay waa ijmac ama ma ahee dad aan la cuskan karin oo culimmadii waaweyneed oo ajilada ehluxaqa ah, waay ahaa aan ahayn yaa shayga baneeyey ama waajib ma aha yidhi kuwaa tibaar maleh kuwaas ictibaar ma leh laakiin hadduu shaygu aimadii waaweynaa iyo culimmadii ajillada ah iyo salafkii iyo raggiiba ehluxaqa in ahayaan la ogaa qayb ka midii ah hadday banneeyeen oo ruux samaynhaya aad aragtid maya waa munkartaa tira inaad ruuxii baad aad kula booda ama ad ku disho aad ku dhamaaso maya lama ogolo baad ama shay ay waajibiyeen aimadiibaa de waawina mid ka mid a ah, inaad baade marka aad ku inkirto taas iyadu baade ma aha lama ogolo shayga munkarnimadiis horta waa inay sugnaato waxaa meesha ku jirta adabulkhilaaf waxaa la yidhaahdo in ruuxu ogaado uu dareensan yaha loo baahan yahay ilaan dadka qaarkii waxaa alla ku ibtileeyey ama in badanba yacnihii aan ruuxu una dareensanaynba mas'aladani hadday tahay masale ijmaaca ama naskiiba ay ku caddahay oon muranba geli karin iyadu waa sax ninkii khilaafda munkarninku waa iska caddahay kolkii laga yimaado masalada mansuusada ahayd oo masaaisha ijtihaadka culimmada ku ijtihaadahayeen ijtihaadkoodiina isku khilaafay mar haddii la joogo ha u qaadanin adigu siduu ijtihaadkaagu ama adiga ninkaala raacday ijtihaadkaagu ahaa un inuu xaqu uu yahay oo wixii kaloo dhan baadil uu yahay oo wixii adiga saad ra'yigaaga waafaqsanaa wixii ka soo har inuu munkar yahay u qaadanin masaladu saa ma ah kol hadda culimmada ajiladaheeda isku khilaafsan yihiin adigu sawaabkii tan inay tahay h u arag sawaabki inuu kan yahay u arag oo tanaa fiican leh weliba waxaa macaan baa layidhi haddiiba de markaas meel laysugu iman karo khilaafka laga bixi karo ow jirto si dhimrinle inuu ruuxa ugu baraarujiyo oo khilaafka looga baxo ilan waa itifaaq ibnu xajar xadiidkan sharxiisa hadda wuxuu ka leeyahay ibnu xajar xadiidkan sharxiisa waayo fatxulmubiinka wuxuu leeyahay waayo markaas itifaaqa marba haddii la heli karo inaa khilaafka laga baxay waa shay sunnaa waana muttafaq waana mutafaq saa soo raraaya inay itifaaq tahay arrintaas si dhimrinoo tartiiba inaad ruuxu ugu dhimrisaa loo baahan yahay oo ad uga dhaadhiciso haddii laakiin masaladii nadar ay ku leedahay khilaafkii culimo waaweynna isada qabaan uuna ku adkaysanayo maya shuqulkuma lihid inaad kula ikraahdo ama meheed aad kula dagaasho ama munkar baan zuulin aad tihahid may adaa dhibgaysan haye inaba suuragal ma ah welidaa culimada ajilada maxay samayn jireen kolkaysaa masaa'isha ugu khilaafaan anigu sidanaan sawaab u arkaa sidaad sheegina khada baan u arkaa mayna odhan jirin macnaha ninka kuwa aniga ikhilaafsan waa mubtadac ama ridaba ay ku sifeeyaan ama gaalnimoba ay ku sifeeyaan maya ma dhacayso tabdiic tafsiiq takfiir midna ma keenayso masaladan fiqiga culimmadu ay isku khilaafeen laakiin sawaabkii waa kan hebelow inaad adugu khadaa tahay baan aaminsanahay baad sidaa inuu yidhaahdaa la dooni marka dhimrinna ruuxuu wax ugu sheego laakiin dhimrintu xataa munkarka laftiisa inaad dhimrin eh, ugu wada iyada lafteedaaba fiicanoo waxay leeyihin haddii dhimrinba wax lagu keeni karo marka hore inaad dhimrin ku hormartaa fiican walidaa imaam shaafici wuxuu yidhi man wacada akhaahu siran ninkii walaalkii si sira hoosa kolkuu munkar ka u wacdiya oo u waaniya faqad nasaxahu wazaanah ninkaa ceebtiisiibuu asturay wuu u naseexeeyey waa inuu ninkaas hogaansami u dhowdahay oo hebel walaalkaaliba maslada hadii lasku khilaafsanaa ood u malen raajixnu sidanaa tartiib ugu sheeg hadduu kula qato alxamdulillah hadduu kula qaadan waayo oo yidhahdo imaam hebel baa sidan qaba ama sheekh hebel baan cuskanayaa kolkaa iyada m waxaad kula dagaasho ma qab haddii laakiin masale munkar ahaba oon cidnaba qabinba hadduu sameeyo taale u yidha iyadana ha kula boodin war walaala waxani waa xaaraane ma banaane ama shay waajibaad ka tegaysahay walaala waxaan ilahay ka cabsoo bal sidan tartiib udheh dadki dhextaa ku dhex tartiib u dheh kolkaas inuu ruuxu soo hoggaansamo qaato khayr allah kusi u girayo u dhowdahay marka man wacada akhaahu siran faqad nasaxahu wazaanah waman wacada akhaahu jahran ama waay bulshada dhexdeeda calaa ru'uusil ashaad ninkii ku wacdiya warayba saayar warniyo ilaahay ka cabso xaaraanta iska daa oo waajib salaada ka tegi iska daa oo haddaad dadkii dhaxaysa ku tidhaahdo waxoogaa bani aadamka shaydaan ba alla ku abuuray inuu wax ku calagayaa moogtahay faqad fadaxahu washaanahu wuu fadaaxeeyey oo wuu xumeeyey ninkii baa lihi marka waxaa laga yaabaa inuu nafre la yimaadaa suuragala marka tartiib laakiin waxaa jira kuwa fusuqaho tartiib aan garanhayn ah, kuwa fusuqo ah oo dhallinyara ama waxay ama haweena oo haddaad tartiibta ugu sheegto aan qaadan haynin kuwaasoo kale marka way u baahan yihiin in ayaga la yidhahdo hoy salaadtaa ka tegin hore u qaado way qaa'im baa tahay baa shayga iska daa in la yidhahdo ayadana way u baahan yihiin markaa shay walba xaalkiisa in la ictibaariyo u baahan yahay man ra'aa ninkii arka minkum xaalu idinka mid yaha munkaran munkar arka ama ha ahaado imaamkii madaxdii ha ahaadaan ama culimadii ha ahdaan labadaasa ugu daran munkarka yani lambarka koobaad imaamkii shacabka si gaaro isagu xilkii u saaran yahay alimaam alcaadil inuu ilahay ka dhigo waa arrin cajiibah culimadiina waa lamidoo ayaga laftooda xataa umarada inay u naseexayaan waa waajib saaran ama ayaga ha ahaado waa labada u darane ama shacabkii kaleba ha ahaado shaksigii dooniba ha ahaado munkar ninkii arka falyuqayirhu biyadi gacantiisaa ku dooriyo asaga mooyeen cid kaloo doorin karta haddaynan jirin farad caynay ku noqonaysaa inuu asagu dooriyo haddii asagii cid kale ay doorin karaanna fardu kifaayi bay noqonaysaabaa fardu kifaayi kaasna waa falyuqayirhu biyadih marka gacantaa ku dooriyo hadduu asagu gacantiisa ku doorin karo wax dhibahana una ku jirin sax wey laakiin shaygaad gacanta ku doorin karto in lagu lehay u qaadanin gacanta una hormari haddiiba asagoon gacantaba ku qabanin hadalkiiba xataa lagu horhoriyaa shaygaa ha la daayo waaba la daynba inuu or isuusayo gacanta ula tago waxba shardi maaha niman baadle markaas guri meel aan ka dhisanhayo ama wadadii waxlaynhayabuu ruux arkay wuxuu waryaa ka joojiyo asagu intuu taga dhagaxyaanti ama wuxuu ka zuulin karaa war waxaa ka joojiyo baadle markaa dhagaan meesha ka qaada waabi la qaadi gacanta ula tagun in lagu u qaadan maanaa kolka aragtu gacanta ku tawaqufta wey waraa ka joojiyo waxaas way joojin karaana way ka qaadi karaan bas haddayna macnaha gacantu ay laga maarmaan noqotona kolkaa gacanta ula tag haddaad ka zuulin karto dhib weynna una kaaga dhalin haynin haddii darar ka weyn una kaaga dhalanhaynin baa falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic gacanta maba karo oo waaba dee waa in la dilaba ama isagii la dhaawacaba ama ehelkii reerkii dadka kale la burburiyo yaaba iska suuragal ah fa bilisaani carabka sheeg war ilaahi ha laga cabsado war jidka yaan la hadlaynin war yaan la samaynin war ilaahi ha laga cabsado ilaahu aniga wa ika intaaba markaas isagana intii waay markaa tabartiiha ha sheego haddana ha caddeeyo fain lam yastadic fa bilisaanihi carabkiisa baa laha ku daro kolkuu munkarka saa u zuulinhayo ilaan maraaxil ba isaga laftiisa uu kale leeyahay haddii dhibkan aabad zuulin karto iyadu ka hadal ma leh haddii aadan isleedahay ma zuulin kartid maraatib bay leedahay haddaad jasminayso inaad adu zuulin karin ama malahaagu haalib ku yahay inaadan zuulin karin taama dhacaya xilkii caddee baa lagu lehay si aad u beri noqoto caddee si aad u beri noqoto inaad cadday saa ku bacan hadiiba haddii aad ku hadashaba ilan dad badan baa munkarkiiba maogtaha ilaashanahaye ah, wadaad kastoo hadda wax kasta iskaga hadla la dayn mahayo walwaadku muxuu yihi baa lilaah bal ad waa xaqii ohad waa macruufkii haddiiba xaqii markaad ku hadasho aan lagugu daynhaynin oy dhibaata kugu soo gaadhi dhibaatadaasaa la kala fiirin inay adiga naftaada un tahay iyo inay kayrbaad usii gudbi adiga reerkaaga dhibaatada u gudbi dariskiibay u gudbi dad kaleo baad xidhiir kale u gudbi kolkaa inaad ka istaagtahay waajib bay noqonaysaa ila ummad kale ad dhibaataynaysaa e baad haddii baad marka adiguna ay kugu gaaban tahay adiga bal isfiiri baad nin ragahoo adagoo innaba haddii la dilo haddii la xabiso haddii la garaaco haddii dhibaato lagu sameeyo sabri karoon innaba aan nucnucsan hadduu yahay inuu sabraa u fiican baa li walidaa xadiiska nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam afdalu ljihaadi kelimatu cadlin cinda suldaanin jaa'irin soo mahayn heerkiibuu markaa noqonayaa haddiiba adkays intaan ninkan uu yeelan karo cid kalena una dhibkiisu saamayn naftiisa un ay tahay inuu adkaystaa uga fadli badan laakiin wuu ka tegi karaa ogow haddii uuna sabri karin laysa lilmumini an yadila nafsa xadiikii xasankaa nabigu yuri alayh isalaatu wasalaam laysa lilmumini an yadila nafsah muminku inuu naftiisa duleeyo waayo ma leh oo waa maxay rasuul seeb u duleyn wuxuuna keri karin buu qoorta la geli uu nabiguna ku sufay alayh salaam wuxuuna keri karin boqorta la geli tii baad noqonaysaa kol haddaadan xamili karin ha ishlaagin haddii baad marka dad kale uu kugu tawaqufana kaba sii daran haddii ago dhibkaagii ama ehelkaagii ama dad kale usii gudbahayo kanaa loo baahan yahay baad fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic afka kole kama hadli kara baad dhib ka weyn baaba hadduu rab ka xasili fa biqalbih waa inuu qalbiga ka inkiraa waa inuu qalbiga ka diidaa haddii kaleo qalbiga uuna ka inkirin lamidunbuu noqonaya waa kii nabigule calayhi salaatu wasalaam shay munkara oo meel ka dhacay haddii ninkiibaa de meesha joogo xaadirka ahay oon zuulin karin qalbiga ka inkiro nin maqan buu lamid yahay nabigu alay sl xadidku waa sugan yahay yuu lamid yahay sala allahu calayhi wasalam haddii nin ka maqani uu arrintiibaad marka uuna ka xumayn raalli ka yahay ninkii joogay inbuu lamid yahay baad nin joogay oo arrintii raalli ku noqday inbuu lamid yahay inaadan munkarka raalli ku noqonin baa la dooni oo meesha ugu yar waa inuu qalbigaagu nacayo diidahay haddii waxaa la yidhi munkarku markuu takaruro macruufku isu bedelaa adi laftaydu ma kula noqonin shaygii si loo arka xumaantii loo arkay xumaantii loo naagtan qaawisa aduu arkaysa aduu arkaysa aduu arkaysa maalinka dambe gabdhihii war ma xataa gabadhan waa iska caadi inay kula noqoto lama rabo mar walba qalbigaagu inuu inkirsan yahay kanaa loo baahan yahay waa meesha ugu yar haddii kale intaa la waayo nabigu alayh salatu slam haddiikii saxu ah muslimka wax iimaan oo qalbigiisa ku jirahaya male ah, munkarkii munkarkii hadduun ruux qalbigiisu inkiraynin wax iimaan oo qalbigaa ku jira haba yaraatee baad lama jiraanayd waa inaad qalbiga ka inkirtaa meesha ugu yarbaad wadalika kaasina adcafu liimaani adcafu idhaari liimaani iimaanka in la muujiyo meesha ugu daciifsan wayaale oo yacnihii waxay u qadarahayaan mudaafka culimadu ilaan haddaad gacantaada aad ku shaygii aad ku zuulisay humaataad si xooglaad iimaankaaga u muujisato haddaad carabkaaga ku zuulisana si xooglaad u muujisay labadii haddaad keli weydo qalbiga unbaad ka inkirtay qalbiga inkiridaas waa laga yaabaa ruuxu inuu yar diidan yahay shayga wejigiisa in laga dareemo laakiin munkarka zuulintiisa qumaati uma muuqdo sidaa markaas muuqaalkaas aan qumaati u muuqanin bay u qadarayaan culimada mudaafka oo maxaa laga carari ninkani asagoo ninkii ugu iimaanka badnaa dadkii ah oo awood dadka ugu iimaansanaa yaa wuxuu sameeyey waade munkarkii ma zuulin karo qalbigiisuu ku inkaray inuu marka ugu iimaan laceysan yahay ma ah xadiik ugu iimaan laceysan yahay ma ah ilaan waxaa laga yaabaa ku ka iimaan lacabsan baa munkarkii zuulin kara marka munkarku asagu qalbiga ka inkiraya hadduu nin kaleo ka iimaan lacabsan uu zuuliyey inuu kaasi ka iimaan qawiya kana ka iimaan ujeeddadu ma ah ee ninkaasi macnaha afarkiibu iimaanku qumaata u muujiyey ujeeddadu intaas noqonaysaa fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaani iimaanka baade markaas kan ugu daciifsan buu noqonaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam